hiya maxabatuhu wa maxabatu ma kama fi الصaxiixayn can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam annahu qaal wuxuu leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala waqad qadamnaa waan soo hormarinay oo horaan u soo sheegnay anna maxabat allahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylkiisu hiya maxabbadaas inay tahay maxabbatuhu jacaylka isaga la jeclaanayo iyo wa maxabbatu maa shay jacaylkii axabba uu jeclaaday alla subxaanahu wa tacaala waxaynu soo sheegnay maxabbada ilaahay inay tahay allahna in la jeclaado allaahna wuxuu jecel yahay in la jeclaado oo markaa maxabbadu inaanay ama jacaylku ilaahay la jecel yahay dhammaystirmaynin ilaa la jeclaado wuxuu ilaahay jecel yahay ilaa la necbaado waxa ilaahay necab yahay saasaa waxaa ku sugnaanaysaa ilaahay subxaanaه wa tacaala maxabada la jecel yahay kamaa fi صaxiixayni sida ku sugan saxiixaynka can الnabiyi salى الlahu alay slam annahu qaala wuxuu rasuulku yidhi ثalaaثun man kuna fiihi wajada xalaawaة اliimaan man kaana allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa wman kaana yuxibu اlmar'a laa yuxibuhu ila lilah wman kaana yakrahu an yarjica ila اlkufri bacda id anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yulqaa fi الnaar alaaثun saddex man kuna fiihi qofkay ku sugnaadaan wajada xalaawata aliimaan macaankii iimaanka ayuu helay saddex shay qofkii laga helo waxa uu helay macaankii iimaanka ayuu helay waxaa u horeeya man kaana allaahu man kaana allaahu warasuuluhu manaxadkii kaana allahu alla u ahaaday wa rasuuluhu iyo rasuulkiisuba axabba ilayhi mimaa siwaahumaa axabba ilayhi mid loogu jacayl badan yahay isaga agtiisa mimaa siwaahumaa wixii ka soo hadhay oo macnaha waxa weeyaan allah iyo rasuulkiisa inuu wax walba ka jeclaado wax walba inuu ka jeclaado taas ayaa u horraysa oo waxaa la takmiilu lmaxaba ayaa la yidhahdaa markaa saddexdaa shee uu sheeg sheekuna wuxuu ku fasiri doonaa in la yidhaah waxaa la yidhaahdo takmiilu lmaxabati wa tafriicuhaa wa dafcu diddihaa waa saddexdaa shay oo takmiilu maxaba maxabadii iyo jacaylkii la dhammaystiro oo ilaahay iyo rasuulkiisa wax walba laga jeclaado waynu soo marray aayaddii qur-aankaydii alla uu leeyahy qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratum wa amwaan iqhtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakina tardawnaha axabba ilaykum min allahi wa rasuulih wa jihaadin fii sabiilih fatarabasuu xataa yaatiya allaahu biamrih marka waxaasoo dhan haddaad alla ka jeclaataan xaalkiinu marka caadimaa wey markaa ta horeysa waxaa weeyaan ilaahay wax walba iyo rasuulkiisa in wax walba lawada laga hormariyo marka wuxuu bixin doonaa sheekhu isagaa inoo sheegi doona takmiilu lmaxaba maxabada dhammaystirankeeda tafriiceeda iyo furuucdeeda dabagelayana waa tan waman axadkii kaana ahaaday yuxibu lmar'a ruuxa jeclaanaya laa yuxibu u jeclaan maayo ilaa lilaahi ilaahay darti mooyaane yani hadduu cid jeclaado wuxuu jeclaanaya ilaahay dartii taana waxaa leeyahay tafriicu lmaxaba maxabada furuucdeedii oo asalkii maxabadu wuxuu ahaa ilaahay la jeclaadayo rasuulkiisa waxaa farac noqonaya oo taabic u ah oo raacsan ilaahay subxaanaه wa tacaala jacaylkiisa waxaa weeyaan in loo jeclaado waxaad jeclaanayso o dhan ilaahay dartii awhaqu cura aliimaani a أwثq cura الإimaani alxub fi اllaahi alxub fi اllahi wاlbغd fi اllah yaani waxaa weeyaan iimaanka guntimihiisa meesha u sarraysa la qabsado waa alxub ilaahay darti wax loo jeclaado iyo ilaahay darti oo wax loo nacbaado taana wuxuu ka odhan doonaa waxaa la yidhahdo waa tafriic almaxaba waa farceedi waa laba halkaas waman axadkii kaana ahaaday yakrahu mid nacaya an yarjica inuu u laabtay alkufri gaalnimo u laabto bacda id anqadahu markii allaahu minhu markii alla subxaana wa tacala uu ka badbaadiyey kamaa yakrahu suu nacayo an yulqaa in lagu tuuro fi naari naarta in lagu tuuro oo wuxuu nacayaa wuxuu karaahiyeysanayaa inuu gaalnimo u laabto mar haddii ilaahay ka koriyey gaalnimadii oo waayo dee gaalnimada waxay keenaysaa hadduu gaalnimo u dhinto in naarta lagu tuuro qofkii taana wuxuu ku magacaabi doonaa waxa la yidhahdo dafcu diddiha oo maxabadii iyo imaankii waxaa did u ah shirkiga marka meesha waxaa ka baxaya shirkigii iyo wixii gaalnimo iyo wixii macaasi waxaas oo dhanna waa necbaataa marka waa dafcu diddihaa bay noqonaysaa marka waxaynu nidhi takmiilu maxaba iyo tafriicuhaa dafcu diddihaa waa saddexdaa qodob ayuu markaa ku macnayn doonaa oo hadallada inoo soo socda ee uu sheegi doono ayaa uu tilmaamaya markaasa waxaa la helayaa macaanka ay leedahay waxaa la yidhaahdo maxabbada ilaahay subxaana wa tacala jeclaado ama xalaawat liimaan iimaanka macaankiisa waa kan markaa sharxinay wuxuu yidhi akhbara الnabiyu salى اllahu alيه wasalam rasuulku wuxuu ka warramay anna man axadkii kaana fiihi uu ku sugan yahay hadihi ثalaaثu saddexdaasi qofkay ku sugan yihiin wajada xalaawat aliimaan macaanki iimaanku marka waxaad garanaysaa iimaanku macaan buu leeyahay iimaanku macaan buu leeyahay laakiin macaankaasi wuxuu imanayaa marka la helo maxay takmiilu اlmaxaba wa tafriicuhaa wa dafcu didha lianna wajda alxalaawati macaanka helitaankiisu bishay shay xalaawadiisa macaankiisa la helo yatbac wuxuu raacaya almaxabata lahu jacaylka la jecel yahay shaygaas buu raacaya faman axabba shayan qofka shay jeclaada waa u ama doonaa idaa xasala lahu hadduu xasilo uu helo muraaduhu muraadkiisi hadduu u helo waayahay fa innahu yajidu alxalaawata xalaawadiiyo macaankii buu helayaa waladata macaankii buu helayaa wasuruura bidaalika ku farax arrintaa lagu farxo ayuu helaya oo dee iimaankii marka maxabbadii iyo arrimaha leelo waxaa marka dee acmaash saalixaadkaa ah iyo daacaadku la yimaado markaasaa waxaa imanaysaa macaankii iimaanka ayuu dhadhansanaya wاladatu macaanku amrun arrin weeyaan arrinkaasoo yaxsulu xasilayo la helayo cuqayba idraaki اlmulaa'im marka shaygii mulaa'imkaa la jeclaa ee la doonayey marka la haleelo xidhibteeda iyo caaqibadeeda ayaa markaa ladadiina la helaya alladii mulaahimkaasoo huwa isagu almaxbuubu aw lmushtaha shaygii la jeclaa ama shaygii la doonayay ah marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ladada iyo macaanka waxaa la helayaa marka la helo shaygii la jeclaa ama la doonaya marka la helo markaa kadib baa waxaa imanaysa ladadii wa garat soo maaha marka meesha waxaa yaalla almaxaba walidraak wallada waa saddexdaa maxabo iyo maxay idraak iyo iyo lada saay u tartiibsan yihin wixi baad jeclaatay waad haleeshay kadibna maxaa soo baxay macaankaa soo baxay waa saas ujeedaa marka saddexdaasi way isdaba socdaan maxabatu shay uma idraakuhu uma ladath yaani wujuudu lada marka wuxuu yidhi tusaalo ku siinayaa adoo marka wuxuuna naqdinayaa kuwa arrintaa markaasi kale u sheegaya waman qaala qofkii yidhaahda ina alladata macaanku waa idraaku lmulaa'im shaygii maxbuubka ahaa ama shaygii la doonay mulaa'imku wuxuu ujeedaa waa shaygii la jeclaa ama wixii la ishtahaynayey haleelka la haleelo ayaa ladadiiya qofki yidhaahdaa kamaa yaquulu say u yidhaahdaan man yaquuluhu mid odhanaya oo min almutafalsifati walaطibaa kuwa falaasifada ee caqligooda isticmaala iyo kuwa waxbaan dawa dhakhtarinaynaana waxda weeyaa kuwa noocaasi hadalkaas ay ku hadleen waxa weeye faqad oo keliya khalita waa gafay fii daalika arrinkaa khalatan bayinan gaf ayaa kuwa noocaas ku dhaceen maxaa yeelay fa ina alidraaka haleelku yatawasadu wuxuu u dhexdhexeeyaa bayna almaxabati waalladda muxuu udhexeeyaa jacaylka iyo iyo ladada buu udhexeeyaa marka waxa weeye maqaamaadku waa saddexdaas oo aلطalabu wa idraaku aلطalabi ama almaطluubki wa xusuulu aharihi waxa weeye waxbaa la dalbayey waad jeclaanaysay dabeetana shaygii baad soo haleeshay kadibna waxaad heshay dee sacaadadii iyo liibaantii iyo faraxii laakiin nafsu nafsu اlahar haleelitaanka shaygaan aad haleeshay soo ma aragtid dee isagu ladadii maaha waa dhexda waa almaxaba shuma alidraak shuma alladda macnahaasaa sax ah. marka waxa wey alaa man kuna fiihi wajada bihina xalaawat اliimaan marka iimaanka waxaa laga yeelay inuu eh, jacala liliimaani xalaawa iimaankii xalaawa ayaa loo yeelay laakiin waxaa la haleelayaa tudraku bacda xusuulihi kama jacala lcisyaani shiqaawa sida maala cisyaankiiba maxaa loo yeelay markuu qofka caasnimo la yimaado shaqaawa ku dhacaya soo maa shaqaawanimo marka isyaanka marku dhaco maxaa imanaysa ayaan daradii shaqaawadii iimaanka marka la helo oo maxabadii iyo waxaa soo dhammaystirmaan oo iimaankii isku dubadhaco maxaa soo baxaya ladadii baa imanaysa marka waxa wey kuwan idraakun baa maxabadiia macno kale u socdaanoo camalkii meesha ka saarayaan marka wuxuu yidhi tusaaluu kugu sii caddaynayaadoo faina alinsaana insaanka maala waa tusaale yashtahi acaam cunuu doonaya faida akalahu hadduu cuno xasala lahu waxaa u xasilay cuqayba daalika cunidaa dabadeed alladatu macaanka laakiin raashinka waa kuu muuqdaa waa ka raashinka hor yaallo dee macaan miyaad hesha maya laakin markaad ya markaa afka ureeto waad jika eh, aad cunto markaasaa maxaa ku xasilaya ladadii oo gaajadii baxday oo wixii kaa tageen markaas macaankiisa marka wuxuu yidhi fain alinsaana maalan yashtahi aطcaama ayuu doonaya ishtahaynaya faidaa akalahu hadduu cuno xasala lahu cuqayba daalika cuniddaa cidhibteeda alladatu baa soo baxaysa faalladatu macaanku tatbacu waxay raacdaa daba socotaa annadara ila shay shay eegistii faidaa nadara ilayh hadduu eego iltada bihi wuu macaansadaa faalladatu macaankii tatbacu nadara waxay raacaysaa daymadii laysat hiya nafsa alnadari maaha buu leeyahy ladadu aragga naftiisa maaha walaysat maaha hiya iyadu ru'yatu shay shay araggii maaha bale eh taxsulu way xasilaysaa cuqayba ru'yati marka la arka kadib bay xasilaysaa webi baad jeceshay aad soo daawata naharuniiliaad maqashay aad baad u jeclaatay markaa webiga ad aragto waaya laakiin waad tagtay waad aragtay markaad daawatay addunyadii soo maanshaysay suu socole dhirta iyo beeraha ku yaalla markaasa maxaa ku xasilayaan ladad iyo markaa de shawq iyo wixii kasii marayaan ay macnada socda wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wa fiiha maa tashtahi اlanfus wataladu اlacyun wa fiiha waxaa ku sugan maa tashtahi jannadii weeye maa tashtahi lanfus nafi waxay doonto oo wataladu lacyun indhuhu ay ku raaxaystaan wahaakadaa saas u ahaaday jamiicu maa shay dhammaantii yaxsulu xasilaya linafsi nafsi u xasilaya oo min aladaati macaansiya macaanyaal ah iyo walaalaama xanuun ah oo min faraxin faraxi ah wa xusnin murugtii iyo wanaxwi daalik yaxsulu wuxuu ku xasilayaa bishucuuri dareen bilmaxbuubi shaygii la jeclaa la dareemo aw shucuuri dareen bilmakruuhi shaygii la kaanay la dareemo walaysa nafsu shucuuri shucuurta nafteedu maaha huwa alfaraxa wala alxusna shucuurka naftiisu maaha faraxii iyo murugti maaha macnaha wuu ku khulaasaynayaa waxaa laga qofku de markuu markuu dhibaato dareemo xanuunkan alamkan iyo waxan ama faraxa waxyaabahaas oo dhan waxaa weeyaan shucuur bay ku imanayaan marka shucuur bay ku imanayaan wixii la jeclaa la dareemay oo lagu farxay ama wixii xumaana la dareemay wixii makruuha ahaa marka shucuurta nafteedu oo ama la dareemay farax ama la dareemayo eh, murug ka imanaysaa taa nafteedu maaha maaragtay faraxi naftiisii ma aha waa alxusni murugtiba dabadiisa way ka daba imanaysaa marka waxay dhacaan ee wax kugu dhacaan kadib baa waxaa imanaya murugti wax faraxla markaas kadib baa waxaa imanaya marka farxii la helo wixii wanaagsanaa markaasaa faraxu imanaya aduu macaanida u jeedaa uun xadiidka marka la helo maxabbadaa saddexdaa shay ee uu sheegi doono marka la helo ayaa waxaa loo tegayaa waxaa la yidhaahdo macaankii iimaanka xalaawadii iimaanka markaa kadib baa la dhaminaya intaan la helin macaankii iimaanka iyo ladadiisii meesha ma yaaliin intaasuu socda alaawamaan waa tan gabagabadii faxalaawat liimaan iimaanka macaankiisa almutadaminatu ee dimnisanaysa min alladati bihi macaan isla macaansado iyo walfaraxi maa shayku faraxii yajiduhu lmu'minu helayo mu'minkii alwaajidu helayay xalaawat aliimaani hee tatbacu waxay raacaysaa kamaala maxabbati alcabdi lilaah addoonka jacaylkiisa alla uu jecel yahay dhammaystirankeeday raacaysaa oo taa wuxu uga jeeda marka haddaynu rabno in la helo iimaanka macaankiisa iyo ladadiisa iyo xalaawadiisa arrintaas waxay daba socotaa in la helo maxabbo kaamil oo addoonkani uu muujiyo cibaadadii ilaahay subxaanahu wa jacaylkii rabbi uu hayey addoonka inuu muujiyo oo awaamirtii buu fuliyey oo wixii laga rabay baa laga helay oo xumaantii buu ka tegey waxaasoo dhan markay isku daba dhacaan baa maxaa imanaya macaanka imaanka warinta ma fahanteen intaas waa gebagabadii wuxuu yidhi halkaa aan ku celiyey faxalaawat اliimaani iimaanka macaankiisa almutadaminatu dimnisanaysa oo macnaha koobsanaysa min alladati bihi macaansila macaansida iyo alfaraxi maa shay faraxi yajidu lmuuminu helayo muuminkii alwaajidu helaya xalaawat aliimaani ayay xalaawadaas maxay raacaysaa tatbacu ay raacaysaa kamaala maxabbati alcabdi addoonka jacaylkiisa lilaahi alla uu jecelaya dhammaystirankeeda oo markaa jacaylkii taam noqdo jacaylkii markuu taam noqdo saddex umuurood baana ku taam noqonaya jacaylkii markuu taam noqdo oo jacaylka rabbi aad jecelayd ay taam noqoto markaasaa maxaa soo baxaya ya macaankii amalkaa soo baay baanu i ah, macaankii iimaanka xalaawat liimaan ba markaa soo baxaysa markay maxabadii ilaahay la jeclaa ee addoonku ilaahay jeclaa ay taam noqoto takmiilkeeduna saddexdan hore kugu soo qadimay saddex hore kugu soo sheegay soola socotaa marka saddexdaa la helo maxaa la helaya wuxuu yidhi marka wadalika bialaaati umuurin wadalika taas oo maxay ah amaalu maxabat cabdi lilaah bialaaati umuur bay ahaatay ama wadalika dhe xalaawat liimaan dheh wadalika kaasu xalaawat liimaani haabitu waxay ku sugnaanaysaa bialaaati umuur saddex shay marka la helo ayaa macaankii la heliyay iimaanka kow waaye takmiili haadihi اlmaxaba maxabadaa in la dhammaystiro oo la kaamil yeelo wa tafriicihaa furuucdeedii in la taam yeelo iyo wa dafci riici didyahaa wixii ka soo horjeeda mesha laga saaro waa saddexdaa somaaragtid in maxay la sameeyo maxabadin dhamaystiro faraceedii isagu dhisan in la yimaado wixii dida ka soo horjeedayna mesha laga saaro taana waxoogaan kusoo qadimin lakin waadan faahfaahintu fatakmiiluhaa dhammaystirkeedu maxabada an yakuuna allaahu alla waa ahaado iyo wa rasuulu rasuulkiisu axabba ilayhi mid agtiisa looga jacayli badan yahay mimaa siwaahumaa labadoodaa wixii ka soo haray ilahi rasuulkiisa intaa garata soo maaha marka waa inaad wax kasta allah iyo rasuulkiisa ka hormaysa laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih waxba laga hormarin kari maayo ilahi waxba laga hormarin maayo rasuulkiisa marka wuxuu yihi fa ina maxabbat allahi jacaylka alle warasuuli rasuulkiisa la jeclaado laa yugtafaa fiiha lagu kaaftoobi maayo biasli اlxubi jacaylka asalkiisa oo qalbiga ku sugantee jacaylka asalkiisa waxo dhami arrimaha anu shego dhami qalbigaasay degayaan ogow qalbigay degaan marka wuxuu leeyahay lagu kaaftoomi maayo asalkii jacaylka ilaahay inaad jeceshahay oo rasuulkiisa aad jecesha xaggee laga hela qalbiga ilaahay jacaylkiisa iyo rasuulkaas jacaylkiisa ay ku sugan yihin qalbigaasi ku sugan yihin marka intaa lagu kaaftooy maayo bale laabudda an yakuuna allaahu wa rasuuluhu inuu ahaado allah iyo rasuulkiisu axabba ilayhi mimaa siwaahuma kamaa taqadama ilahi a rasuulkiisu wax walba laga jeclaada waataynu soo marray de xadiidkii cumar khaaab uu naftayda mooyaane rasuulka ilaahadow wax walba adaan kaa jeclay markaasi ma weli weli cagmaad saarin markii dambe u yidhi xataa naftaydan kaa jeclayna hadda weeya bul cumar alaan ya cumar waa fahamtay soo ma marka wuxuu raba inuu ku idhaahdo kuma filla aslu xub in halkaa ay kugu jirta qalbiga ilaahay jacaylkiisa iyo rasuulka jacaylkiisa halkaa qalbiga ay ku degan tahay kaafi maaha waa inaad ka hormarisaa wax walba waa inaad ka hormarisaa iyaga oo maxaa lagu garanaya inaad wax walba ka jeceshahay rasuulka ilaahay marka iyo wax kale aysa hor yimaadaan rasulka ad hormarinayso allah diintiisa iyo ilaahay iyo makhluuq inaad isaga hormariso maxa lagu garanaya hmm haye ah, ikhlaaska adla timi iyo afcaasha adla ku muujinaysa ku dar ya a ah. fatabcuni ah, marka in itibaaca raacista waa in raacdo hadaad jeceshahay ya tacsil ilaah wa tazcumu xubahu haada ya amri qiyaas shaniicu low kunta saadiqan la axbabtahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu wa tafriicuhaa ta labaadna wa tafriicuhaa yaani maxabada faraceedii weeye oo maxabat ullahi wa maxabat rasuul ay ka farcamaysaa tani oo maxay tahay an yuxiba almara ruuxa waa inuu jeclaado laa yuxibu ila lilah ilahay mayo cid kalma jeclaan oo marka had iyo goor dee tani inaad ruux haddaad jeclaato ilaahay dartii u jeceshahay maxay farac ka tahay ti ilaahay ti maxabatullahi wa rasul farac ka tahay ah, ilahay rasulkaa jeclaatay cid kastana ad jeclaanaysana ilahay dartii ood jeclaanaysa so marka waayay tii saddexaad waa tan wa dafcu diddihaa ya markaa didkeeda maxabadaa didkeeda meesha waa in laga riixaa oo maxay tahay an yakraha waa inuu naco dida aliimaani iimaanka soo horjeedkeesa iimaanka soo horjeedkiisa oo sharkiga waa inuu nacaa acdama in ka weyn min karaahatii nacaybkiisa a ilqaa in lagu tuura u necab yahay fi naar naar lagu tuura u necab yahay marka wuxuu samaynayaa shirkigana waa necab yahay oo didul yaani iimaan waa shirkigi shirkiga waa necab yahay si ka weyn in naar lagu tuuro waayo dee naarta lagu tuura sabkeed maxay ka imanaysaaba maxay ka imanaysaa shirki ka imanaysa faida kaanat maxabat rasuuli hadday tahay jacaylka rasuulka iyo lmuminiina muminiinta maxabat rasuuli iyo maxabat muminiina rasuulkoo la jeclaado hadday tahay walmuminiina muminiinta la jeclaado hadday tahay min maxabat illahi maxabadii ilaahi hadday tahay mid ka mida wa kaana rasuul rasuulka allana uu ahaaday yuxibu mid jecel almuminiina muminiinta mid jecel uu yahay aladiina kuwaasoo yuxibuhum ullahu alla uu jecel yahay liannahu maxaa yeelay rasuulku akmalu nnaasi dadka kuwa uga ugu kaamilnimo badan weeye maxabbatan jacaylillahi alla uu jeclaado wa axaquhum ka u xaqle u garle weeye bian yuxiba inuu jeclaado maa yuxibuhu allaahu waxa alla uu jecelyay inuu jeclaado ka u garle weeye wayubqudu inuu dhaco maa yubquduhu allahu alla wuxuu neceb yahayna ka u xaqle weeye waalkhullatu jeclaantii gaarka ahaydna laysa ligayr اllaahi alla kayrkii uma ahaanin fiihaa nasiibun wax nasiiba cid aan allalahay ahayni macnaha shurko kuman weeye bale qaala wuxuu yidhi low kuntu haddaanay mutakhidan mid yeelanaya min ahli lardi dhulka korkiisa cid ku sugan khaliilan saaxiib yacni wanaagsan oo khullo gaara mid yeelanaya haddaan ahay latakhadtu waxaan yeelan lahaa abaabakrin baan khayran ka yeelan lahaa culima waa la ogaaday idaa kaanat idaada jawaabteeda halkaa culima waxaa la ogaaday masiidu martabati اlkhulla inay ka siyaadsan tahay martabada khulladu ay ka dheeraad tahay calaa muطlaqi اlmaxaba maxabo oo la idlaaqay inay iyadu ka horayso ayaynu ogaadnay markaa kan cur inu kuu sheego shayga le maxabada ilaahay oo la jeclaado rasuulkiisa oo la jeclaado muuminiinta oo la jeclaado waxaasoo dhamm waxaa weeyaan waa wax dad badan ka dhaxaynaya oo muminiinta dee muminiintu way isjecel yihiin muminiintu dhammaantood ilahay bay jecel yihiin muminiintu rasuulka way jecel yihiin waka laakiin martabadan khullada la yidhaahdaa iyada dee shurka ma noqon karto hawshaa ma geli karto khullada maxaynu soo sheegnay awal aclaa anwaaci almaxaba baynu ku sheegnay aclaa anwaaci almaxaba marka laa taqbalu ishtiraak ishtiraak ma geli karto oo rasuulka markaa khulladiisu ilaahay keligii u markaa khayl u yahay oo booska markaa uu khulada noocaan iyo qalbigiisa markay ku jirto ishtiraag ma geli karto oo de wuxuu leeyahy law kuntu mutakhidan khaliilan latakadtu abubakr walaakina saaxibakum khayr araxmaan khalaas marka shurka ma geli karto oo waxaa khaliilun ahaaba saynu soo sheegnay yaa khaliil raxmaan ahaa ibraahim iyo maxamed lakiin dhanka kale haddii laga eego dee bani aadamka dhexooda khula waa yeelan karaan haddii welgayaana kaa qadamin aduu khaliil gaara de waad yeelan karta qof saaxibood la tag alakhilaau yawmaidin bacdum bacdu markaa khilo waad yeelan kartaa adiga waa lagu jeclaan karaa adugu cid kale waad si gaar qof gaar waad u jeclaan karta ilaa akhirihi lakin marka rasuulka laga hadlayo waxaa weeyaan cid khaliilkiisa ahi waa allah keligi mooyaan marka wa aclaa martabat lish almaxaba waaye wlmaqsuudu huwa ana alkhullata wlmaqsuudu maqsuudka iyo danta la leeyahay huwa isaga waxa weye maqsuudku ana alkhullata wlmaxabata lilaahi khullada iyo maxabada alla u sugani waa taxqiiqu cubuudiyatihi cibaadada la caabudaya alla oo la xaqiijiyaba weeye labadaas alkhulla walmaxaba oo jacayl labaduba ah haba kala sarreeyeene ujeeddada laga leeya waxaa weeyaan waa taxqiiqu alcubuudiya cibaadada alla la caabudaya in la xaqiijiyo wa in marka wuxuu tilmaamaya dadkii ku qaldamay markaa maxabadii iyo cibaadadii ka qaldantay wa innamaa yakladu waxaa gafay man yakladu kii gafay fii haadihi tan min xaysu meeloo yatawahamuuna ay malaynayaan ana alcubuudiyata cibaadadu mujaradu dullin wa khuduucinba weeyaan bay yidhahdeen waa isdhuldhiguun iyo hogasho ilaahay loo hogto loo addoon loo noqdo un baaba cibaado ah faqad laa maxabbata macahu wax maxabba waxa la yihahdanaa aanay la jirin oo saasay tidhi waaysnoo gafin oo markaa ka hadlayaan waa la yihahdo waxaa la yihahdo cubuudiyada ay fasirayaan bayba ku leeyihin cubuudiyay maxaa tahay ama cibaadoy maxaa tahay waa ilahay in addoon loo noqdo laysu dulleeyo laysu dhuldhigo maxabas lama socoto inana hore waxaynu soo marray markaynu tilmaamayna in cibaado waa gaayat اdulli maca gaayat اlxub waa fahamta soo ma cibaadooy maxaa diiqda maxaa taysaadaba waa gaayat اdulli maca gaayat اlxub isdullayn iyo addoonnimo inaad muujiso meesha u dambaysay iyo maxay jacaylaad jeclaato meeshuu dambaysay labadaasa waxay noqonaysaa cibaado oo haddii maxaba la wada cibaada ma iyo dulli la waada cibaada ma mid walba gaarkiisa cibaado noqon maayo markaa qolyo fekerkaa qabuu radinayaado wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen wainamaa yaqlatu man yaqlat fii haadihi min xayu yatawahmuuna ismoodsiiyeen ana alcubuudiyata mujaradu dullin wa khuduucin faqad laa maxabata maca maxaba aan la waayo wa ana almaxabata fiihaa jacaylka fiihaa fi lcubuudiyati ku sugani waa inbisaadun fi lahwaa hawada oo laysu fidiyo yani wuxuu naf jecel yahay markaa maaragtay kulga fidsado sidoon yeelo iyo aw idlaalun ama waa isdullayn laa taxtamiluhu rububiya rabbinimaduma aanay suuragal ku ahaynba oo markaa kuwa marka way daaqiyeen arrintiio waxay leeyihiin waxay rabaa inay kala saaraan wixii lo odhan jiray cibaadada daacada la samaynayo oo qof ficlaan wuxu samaynayo oo maxabo iyo kalgacal iyo maara isdholdhig iyo addoonno inuu muujiyo meesha way kala gurayaan waxay leeyihin annagu sidaeedaba cibaadada waxaanu arkaynaa waxaa weeye qofkani maxabo ilahay waa jeceliya laakiin waxa la ficilkan iyo cibaadada waxaad samaynaysaan waa qolyaha ahlu shareecada iska leh marka ahlu shareecada wa iska fiicayen iska tukadeen iska cibaadaysteen laakiin dadka maxabada gaadhay iyagu hawshooda hawl caadi ma bahaba waa fahanteen soo maa marka maxabada waxay ka wadaan maxaba aan lahayn maxay daaca iyo camal aan lahayn wey ya ahay way kaa saarayaan marka saas ku wadaan marka qaarka waxay gaadhisay marka addoonkii waxaan macna waxaan ahayn ba darajo aanu gaadhi karayn ay marka dambe gaadhsiinayaan marka waxay yidhaahdeen wa ana almaxabata fiiha maxabada ee ku sugan cubuudiyada waa imbisaadun fi اlahwaa in laysku fidiyo hawada naftu waxay jeceshay aw amase idlaalun isdullayno laa taxtamiluhu alrububiyatu aanay markaa qaadi karaynba rabbinimadu oo macno kale ay ku fasirayaan tusaalayaashu way isaga kaa iman doonaan oo wuxuu leeyahy halka kan walihaada saa liajligeed buu yidhi yudkaru waxaa la sheegaa can dinuun dinuun almasri thawbaan ibnu ibraahim ninkii loodhan jiray oo nin sheekoo caan ku ah zuhdiga xagga zuhdiga laba boqol shan iyo afartanki taqriban hijiriya mutaqadima buu ahaa annahum takalamuu way ka hadleen cinda waagtiisa fii masalati lmaxabbay ka hadleen faqaala wuxu uhi amsiku ka joogsada can hadi masala war masaladaa ka joogsada laa tasmachaa nufuus nufuustu yaanay dhegaysanin oo fatadaha iska sheegato markaa maxabayaa ka sheekaynina qaar baa intay markiiba iska maqlaan anaa maaba anaa ah ninkii ilahay jecel markaa qaar ba iska sheeganaye agta weliga kullu yadaci waslan lilayla walayla laa tuqunu lahu bidaka marka ka aamusa qaar badan ba iska sheegan doonee awood wadina buuri oo markaa de wuxuu ka baqayaa in rag badani ay iska gudawaakan fakariha wuu nacay man kariha qofkii nacay min ahli macrifa walcilmi dadka aqoonta ee cilmiga leh mujaalasata aqwaamin qola in lala fadhiisto kuwaasoo yukiruuna badinaya alkalaama hadalka fi lmaxabati maxaba laga hada bilaa khashya iyadoon cabsima jirin oo dhaqan iyo cibaada jirin oo alla ka yaab jirin bay ilahay baanu jeclaa soma waa kuwa markaa kala soocaya bayna الshareicati wاlxaqiiqa markaase waxay malaynayaan ana almaxabata hayra طaaca maxabadu aacada way ka duwantah markaasay aacada intay iskaga tagaan bay waxay ku annagu ilaahay waxaanu ku caabudaynaa xubi laakiin xubigu macnihiisu wuxuu ujeedaa waa xubi aan maxay wadan aaca wadan aaca wadan marka arrintaasina waa arrin baaila waxaa le cibaadadu sideedaba saddex rukni bay leedahay alxubu wاlkhawfu wاraja alxubu wاlkhawfu wاraja saddexdaa rukni kala hari maayaan cinda ahlusunna haddii intaas uu qofku fahmana cibaadadu waa u toosaysaa oo waxaad leedahay wuxuu odhan jiray ibnuqayim waa saddexdaasoo maxabadu wuxuu ku shabahay wuxuu uhi waa shimbir baa lagu shabahaya bui saddexda shimbir faالra'su almaxaba wاlkhawfu wالrajaau jinaaxaahu maduxu waa jacaylkii labada garaba ku duulayaana waa alkhawf wالraja soo ma aragti marka de waxa la waxa la samaynaya qofku cibaadada uu samaynayo tusalli waa tukanaysaa xuba lilaahi warajaءa lihawaabi waxa weye jacayl ilahi subxana wa taala jeceshahay wrajaa liawaabi adoo rajaynaya maxay awaabkiisa wa khawfa min ciqaabi tasuumu xuba lilahi jacayla ilah jeceshaadu soomaysa wa khawfan min ciqaabi wa rajaan liawaabi saan ku wade qur-aan baad akhrisanaysaa haya xuban lilahi jacayl ilah jeceshaad quraan ka akrisanaysa maxay wa rajaan liawaabi adoo rajaynaya awaabkiisa wa khawfan min ciqaabi haye waad xajinaysaa maxaad u xajinaysaa xuban lilahi jacaylaad jeceshahay wa rajaan liawaabi wa khawfan saan ku socday marka addoonku qaabkaas u socdaa oo saddexdaasi kala hari maayaan laakiin wuxuu kuu sheegi doonaa dawaa'if luntay oo maxau yidhi wuxuu yidhi wa qaala man qaala min asalaf wuu yidhi rag ka midii salafka waxay idhaahdeen man cabada allah qofkaan la caabudaa bilxubbi waxdahu yacni jacayl keligii ku caabudaa fa huwa kaasi zindiiqun weeye waa mid munaafiqo inkaar ku dhacday waayahay waman cabadahu qofka caabuda birajaa anuu xagga rajo umaan caabuday ilaahay mar kastaba ilahay waxaan ka rajaynaa wanaag waxna qaban maayo waxdaw xaalu keligii yahay fa huwa kaasina murji weeyaan waman cabadahu qofkii caabuda bilkhawfi waxda cabsi un ku caabudo waxdaw xaalu keligii yahay fa huwa xaruuriyun waa waa waa khaariji takfiir ah waman cabadahu qofka caabuda bilxubi waalkhawf ku caabuda ilaahay cabsi iyo khawf xubi jacayl iyo walkhawfi cabsi iyo waraja maaragtay damac iyo rajagelin fahuwa muminu muwaxid wey so maaragtay marka qaar ba waxay ku leeyihiin annagu ilaahay jacayl baanu ku caabudaynaa ilahay waanu jecella maa cabadtu llaaha khawfa min naari walaa amacan fii jannati saas ku leeyihin anuu ilahay u caabudi maayo baqashaan ka baqayo naartiisa iyo quldarayn quldaraynayo maxay jannadiisa inamaa cabadtu xuban lidaatihi wa shawqan ilayh jacaylaan jecelahay ayaan markaa anugu caabudaya soo ma aragtid waxaasay ku hadlayaan markaasi waxay ku leeyiin qalbigayga waxaa ka buuxa xubbi jacayl ilaahay mar haddii qalbigaa xubbi ka buuxo anu naarna ka baqi maayo xitaa weydiisan maayo oo waxbay yidhahdeen allahuma in kuntu acbuduka liljanna faxrimnii minha ilaw haddaan jannadaba yaani e, inaan janna inaan kuu caabudayo igaba xaaranta iga hooji wain kuntu acbuduka khawfan min annaari faqdifnii fiiha naartaba haddaan ka baqayo naarta lagu tordaa doontaa alla balshayaadiinta hadday waa ku hadleen oo suufyada qaar ka mid ta ah. marka markuu leeyahay xubbi ma caabuday macnahaas u socdaa xubbi waxdahu waxaa ka ma ah xubbi miyaa jiradii waa iska been marka xubbi iyo jacayl baanu ilahay ku caabudaynaa waa kuwa sidaa u hadlaya oo ilaahay rasuulkiisa weydiisanaya allahuma inii as'aluka aljanna wa bika min annaar baa rasuulku leeyahy salawatu ullahi waslamu oo ambiyadii ba ilahay ka sheekeeyey inahum kaanuu yusaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuuna lah ragaban warahaban jacayl ay jecel yihiin ilahay khayrka janaysa iyo baqsho ay baqayaan bay u caabudayaan yadcuuna rabbahum khawfan waطamcan hagga laga maray nusuustaas marka adiladu qofku saddexdaa qodob haddii la waado inxiraaf baa meesha imanaya kuwa murji murjiada la yidhaahdaana iyana waa kuwa kuwa ka duwanayna waxay leeyihiin annagu markaad teewar cibaadayso anugu muminaadan tawxiid ku dhawaaqay waxaan samaynaya dunuuba mar haddaan mumin waaxida ahay waxba yeeli mayso iimaankayga marka anigu rajo fiican ba qabaan jannada dhimasho in dhintuba iga dhiman cagtan gelni markiiba jannada cagtan gelni ma naftu hadday dhaafto oo mumin baaban ahay xaggaan anigu agad agad waaraysa mar haddaan mumin iska ahayba anigu khalaas jannada cagtan gelinaya kuwaasna waa noocaa kuwa kaloo iyanaa uun fogaaday oo kuwa yana wax gaalaysiinaya khawf iyo cabsi waxaa weye adiladii raxmadda iyo naxariista waxa intay ka tageen bay huluwi bay samaynaya adgudub oo ka badbadin daacada si ucalaysan waxay samaynayaan iyagoona markaa dad badanoo markaa dee ahlu tawxiida oo khataa ku dhacaya bay ka hoojinayaan ka xirmaanaya jannayna gelayaan walihaada si ajanaadgay buu idhi wujida waxaa leeyahy fi mutaahirina kuwii dambeeyey man imbasada mid ku fidsaday fii dacwa maxaba sheegasho maxaba u sheeganayo xataa akhrajahu daalika ilaa arrintaa u saaray ilaa nawci nooc buu u saaray noocaasoo min arucuunati doqoniinaah iyo wadacwa sheegasho allatii taasoo tunaafi anfinaysa alcubuudiyata cibaadada rabbiya anfinaysaa wa tudkhil cabda addoonka waxay gelinaysaa fii nawcin bay gelinaysaa noocaasoo min arububiyati rabbinimo addoonka uu ka dhigayo allatii taasoo laa tasluxu aanu suuban ilaa lilaahi alla mooyaane fayaddaci wuxuu sheeganayaa axadu midkood dacaawaa sheegasho tatajaawasu gudbaysa xuduud alambiyaa xuduuddii ambiyaday dhaafaysa iyo walmursale rususha lasoo diray aw mase yatlubu wuxuu dalbayaa min allaahi alle xaggii maa laa yasluxu waxaan u suuban bikulli wajhin dhan kasta marka laga eego ilaa lilaahi alla mooyaane wax ilaahay mu cidkaan lahayn buu sheeganayaa laa yasluxu xitaan u suuban lilambiyaai ambiyadii aan awood u lahayn walaa lmursaliin aan u suban fadlan iskaba dhaaf canman duunahum waxay ka sokeeyeen waxaan rusul iyo ambiya gaari karayn buu isagu markaa sheeganaya kuwa dambe marka waay maxabasay u sheeganayeenba waxay gaadheen nooc doqoniina rucuuna min racana yarcanu rucuunatan fahuwa arcan waa qofka iska maaragtay habawga ahee iskama hawjaaga ah doqoniinada baa la yihahdaa marka waxay sheeganayaan waxyaaba anfinayaba cubudiyada oo maalan hadda munaaqibka kale waxyaabaa sheekooyin ka qoray waxaa ka mid ah inuu eh, xerowgiisii mid kaba inta malakumowti nafta ka qabtay baa waxaa soo dacwootay markaa islaanti dhashay oo tii sheekh cabdiqaadirow ilmahaygii naftigo laga qabtay marka daba carolaad buu kaga dhuftay eh, maxaan ku dhahay malak mawdkii dadkii arwaaxdii u siday ee xaggaas nafta u ka qabtay maalinta intuu ku dhuftay baa kuwa badan u ka daadshay oo kuwii xersiya kuwa kalena wa ka faa'idaysteenoo badda maxau gashay baad maarata malkumowdow yaa see u qaadi kartaa xertaydi ka warran darajahaas yaa iska leh waa daraja rabbinimo baa y gaadhsiinaya marka maxab buu sheegtoo laakiin wax caqligal aan ahayn oo waxaan ilaahay mawcid kala samayn karaynin malag wax laga ceshay wax loo diiday iyo arrima noocaasoo makhluuq aanu gaari karayn kale ayay ku hadlayaan oo waxaa ka mid a maalan marka uu leeyahay waxyaabo xuduuddi ambiyada iyo rususha baa la dhaafiyey khumayn oo kale wuxuu ku leeyahy haddaanu shiicada nahay lanaa xaaraatun khaasa maca rabbina annaga haddaan isna cashariyanahay gaar baan rabbi la leenahay laa yabluguhaa malaku muqarab walaa nabiy mursal malag la dhaweeyena aanu gaadhin nebi la soo diray aanu gaadhin marka annagu meelasaanu gaadhin marka waxyaabaha noocaas bay ku hadlayaanoo ay de dee oo khuraafaad ah ayay shubayaan waa meelaha la gaadhsay oo maxaba inta maxaba la sheegtay ee ilaahay la jecel yahay ayaa ilaa heer darajada rabbinimo la isgaadhsiinaya wahada kaasi baabun baab weeyaan waqaca fiihi waxaa ku dhacay kaiirun wax badan baa ku dhacay oo min ashuyuukh ka mid ah wa sababuhu arrintaas sababteedu maxay tahay marka waa dacfu taxqiiqi اlcubuudiya cubuudiyadii in la xaqiijiyo oo daciiftay allatii taasoo bayanaha rusulu rusulu ay caddaysay waxararaha alamru wاnnahyu awaamirtiiya nawaahiduna ay maxaanku dhahdaa ay bayaamiyeen alladii kaasoo jaau ay la yimaadeen bihi rusul ay la timi bale waxaa ku sugan acaf waxaa u sababa dacfu lcaqli caqligoo daciifay alladii caqligii bihi yacrifu lcabdu addoonku ku garan lahaa xaqiiqatahu xaqiiqada dhabtiisa ku garan lahaa waidaa dacufa alcaqlu caqligu hadduu daciifo waqalla alcilmu biddiin diinta cilmigii loo lahaana uu yaraado wa fi nafsi naftuna waxaa ku sugan maxabatun jacayl daaishatun mid iska fudud oo aan macaan lahayn taasoo jaahilatun jaahilaa wa fi nafsi waxaa ku sugan maxabatun taasoo daaishatun daa'ish waxaa la yihahdaa markaad wax tuurto oo wixi aad la weyda meel marka maxaba aan meel haysan wey hawada ku lunsan iyo oo jaahilaa magaxaadu saa tahay inbasat inafsu naftu marka waxay ku fidsamaysaa bixumqihaa fii daalika doqoniinada ku dhacaysa wey nafti marka maxay ku dhacaysaa doqoniinamadeedi doqoniinadeedi marka maxaa alka looga jeeda wuxuu leeyahay dad badan baa waxay ku dhaceen shuyuuq sheeganaya shuyuuqa suufiya ayuu halka markaa ku radinayaaye arrimaha noocaasoo kalea inay markaa darajo uluhiya sheegtaan in darajo aanay eh, ambiya gaadha ay sheegtaan waxaa sababtuna ay tahay waxaa daciifay xaqiijinta cibaadada oo rasushu waxay la timi addoonka ilah inay ku xidho marka allah bay ku xidhmi waayeen see lagu helaa cubuudiya maxa lagu hela waa waddadii awaamirtoo la fuliyo nawaahidoo laga tago toosnaan iyo wixii awaamirta iyo nawaahida lagu caddeeyey arrimahaas o dhan baa meesha ka maqan taas waa qodob maxaa kaloo weheliya caqli xumo iyo caqli yaraan in caqligii ay wax ku garan lahaayeena caqligooda daciif uu yahay haddii labadaas meesha kulmaanka diin yaraan oo diintii aanay ku tarbiyoobin oo diintii aanay baran oo diintii ay jaahilkayiin diintiina garan maayaan caqli yaraanina waa u wehelisaa soo ma aragtid marka waxay noqonaysaa naftii marka ay lunto oo doqoniin ay ku dhacda soo dee maamanka mar haddii aan cilmina jirin diintiina aqoon loo lahayn dariiqiisa aan lagu tarbiyoobin caqlina aanu jirin caqligu hadduu fiican yahay tamar buu soo yar marka wuxuu leeyahy arrintaas halkaasi marta kamaa marka caqlixumada waxaa ka mid mararka qaarkood yani nin baa wuxuu tusaale ku bixiyey wuxuu yidhi maalan dee waxaa dhici karta marka qofku isagoo wanaag doonaya inuu meel ka tuuro marka waxa wey maalan wuxuu yidhi boqor nin boqora baa dubar habaystay dub dubbuu tarbiyaysa dub dub baa la dub dubku waa xayawaan ka oo weyn oo inaad aragteen mooyaane dee sawirkiisa waa xayawaan ka mid ah markaa boqorki baa la jeclaysiinayaa boqorkiibuu maaragtay lagu tababarayaa inuu inuu ilaaliyo ka waba boqorka waxbuu siinaya waxbuu siinayaa iska xayawaan adhowaa boqorkii waardiye ka qabaa la waardiye dee isaga boqorka loo kala tegay markaa boqorku waardiyeystaa marka dee la dub caqli male dee muknaradan wixii jirin dubkii muxuu sameeyey adhowto wuxuu islabaa inuu wax wanaagsan sameeyo oo boqorka ilaaliyo oo wixii kusoo dhawaado dhan ka ilaaliyo markii dambe boqorkii duksi baa halkaa ka furay dhakada caqlixumadii dubu marka maxay keentay ila duksiga waxa ku filan saa yidhaha mogtahay dhagax weyn buu soo qaaday marka wuxuu doonayaa inuu boqorkan waxaa baalka afuuray ah khatartaa ya waana jecel yahay boqorkiisa inuu ka badbaadiyo halkay ku dhintay boqorkii kaws kuma dhe halka ku markaa sufyadana waa noocaasoo kale oo waxay ku leeyihiin ilahay baanu jecelnahay maxaa baanu ku jiraa diinta baan ku dhaqmaynaa marka aqoon iyo jahliga wuxuu ka tuuray sheershaanay ka dhaadhacaan oo ilahay uluhnimo sheegta ilaya sheegtaan oo waxay doonaan ku hadlaan markaa tusaale waa kan wuxu uhi kamaa yambasidu alinsaanu sida insaanku mararka qaarkood uu markaa ugu isugu fidiyo fii maxabati اlinsaani qof kale jacaylkii heel baan aad u jeclahay maca xumqihi lala qabo doqoniinadiisa iyo wajahlihi garash la'aantiisa wayaquulu wuxuu odhanayaa anaa muxibun anugu waan jecelay hebel falaa u'aakhadu lay qaban maayo bima afcalu waxaan samaynayo min anwaacin waxyaaba noocyada qaarkood waxaan ku dhacayo kaasoo yakuunu ahaanaya fiiha cudwaanu wa waxyaabaha colaadda ah ee jahligu samaynayo markaa lay qaban maayo macnuu wuxuu yahay nin buu leey waan jecelahay markaasuu caayaya markaasuu xamanaya markaasuu xoolihiisa dhacaya markaasuu waxaan aan samaynayo aniga jacayl baa iga keeniy uga wada waxaan samaynaya haddaan ku aflagaadeeyo haddaan xoolahayga wax ka qaato haddaan weyn kaa qaado waxaasoo dhan waa jacaylaan ku jecelahay hee cagta u dhig haiga boodi alaa falaa waakhadu bima afcaluhu lay qaban maayo sababta maxay tahay dee waa ku jecelahay be maxbuubbaa aa xubbigaaga baanahay anaa muxibun anaa muxibun baanahay mar haddaan ku jecelahay dee arrintaa iska dhiga mar marka taa wuxuu ga jeedaa oo miyuu miyuu yeelaya marka qofka arrintaa markaa dee jahligii uu aqoon daradii haysay oo waxaanu samaynaya tacaamulka u leeyahay saaxiibkii buu garan waayay markaa jahliga aanu garanayn si ula macaamilo qofka kan iyo doqoniinadiisii waxay keentay cidduu jeclaa hee haade inuu caado inuu aflagaadeeyo haddana yidhaahdo hay qabanin oo haddii makhluuqi saa noqday allihii ku abuuray sharciga kuu soo dejiyey ee diinta kuu soo dejiyey inaad tidhaahdo macaasibaan samaynaya udunub baan ku dhacaya waxaan doonaan samaynaya rabbiga waan ku jecelahay jannaan helaya say ku suroobaysaa waa maala tusaale maarta adnu heli waa fahanteen soo ma marka wuxuu yidhi halkaa kusoo celi kamaa yanbaslu linsaanu insaanku siduu maaragtay isugu fidiyo fii maxabat alinsaan insaan kale jacaylkii maca xumqihi lala qabo doqoninasi wajahli wayaquulu wuxuu odhanaya anaa muxibun baanahay waan jecelahay qofkani falaa waakhadu lay qaban maayo bimaa afcaluhu oo min anwaaci laa yakuunu fiiha uu ku haanaya addoonku cudwaanu wajahlu colaad iyo jahl ugu sameeyey aniga laga aban maayo dee suuragal maaha fahaada kaasi caynu dalaali baadinimada nafteedii weeye wa huwa kaasi shabihun wuxuu shabahayaa biqowli yahuudi wanasaara buu shabahayaa maxay yidhaahdeen naxnu abnaau اllahi wa axibbaa'uh annagu waxaanu nahay ya ku awlaaddii ilaahay baanu nahay wiilashii ilahay baanu nahay iyo kuwa jeclaa baanu nahay hadda waa nimankii yidhi waqaalat اyahuud cusayr bn الlah cusayr baa ina ilaah waqaalat الnasaara masiixu bn الlah oo markaasi waxay doonaan sameeyeen oo diintii ka gaaloobeen waxaasoo iyagoo sadan ku leeyihiin maxabadii bay sheeganayaan anagu axibaahu baana ilahi baana jecel suufyadan waa saasoo kale kuwaasay shabahayaan macnaa kuwooda waa shabaha kuwaasoo kale iyagoo aan diinti ku dhaqmaynin ee oon salaad tukan qaar waxay ku leeyihin de salaadii baana kaga dhaafay oo salaad tukan maayo oo wuxuu doono samaynaya markaas wuxuu ka odhanaya anigu waxaan ahay weli ilaahi baan ah waxaan ahay kii ilaahay jeclaa baan ahay ka soco qaala tacaala alla wuxuu yidhi eh, allahuma iyaga wuxuu yihi kuwa isaga hordina yahuudiya nasaara qul waxaad ku tidhaahdaa falima yucadibukum muxuu idin cadaabaya bidunuubikum dunuubtiina muxuu idinku cadaabaya bale antum idinku waxaad basharu baatiin basharkaasoo miman ka mid a ah khalaqa u abuuray yakfiru u dhaafa liman buu dhaafa yashaa u doono wa yucadibu u cadaama yashaa u doono oo haddaa run sheegaysa maxaad idin cadaabaya taa mee bashar baatiin ay abuuray ma tihiin markaas abnaa ullahi waa axibbaa ma tihiin faina tacdiibahu cadaabadiisa lahum iyaga u cadaabayo bidunuubihim dunuubtooda uu ku cadaabayo yaqtadii wuxuu keenayaa annahum iyagu hayru maxbuubina kuwa la jeceliya ayrkina yihiin kuwa la jeceliya hayrka yihiin baa meesha ka soo baxaysa walaa mansuubiina ilayhi kuwa loo aanaynaya inaanay ahayn binisbati albunuwa caruurnimo nisbadeed kuwa loo aaneeya inaanay ahayn oo abnaa ullahi aanay ahayn baa soo baxaysa bala yaktadii waxay keenaysaa annahum iyagu marbuubuuna kuwa rabbi loo yey inay yihiin addoomo wamakhluuquuna kuwa la aburinaya bal antum basharun baale miman khalaq waaye faman kaana allahu yuxibhu istacmalahu fii ma yuxibhu maxbuubu faman axadkii kaana la alla u ahaaday yuxibhu miduu jecel yahay istacmalahu wuxuu u isticmaalaa fii ma yuxibhu wuxuu jecel yahay maxbuubu ciduu jeclaa ilaahay cidda uu jecel yahay uu hawlgeliyaa wuxuu sakhiraya waa la waafajinaya khayrka markaasuu wuxuu jeceliyayba ka shaqaynaya man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi diin qofki waxaad arkaysaa waa tukanaya qur-aan buu akhrisanaya waa baadaysanaya marka wixii ilaahay jeclaa baa loo hawlgelinaya laa yafcalu samayn maayo maa yubqiduhu alxaqu yani maa yubqiduhu waxaa ahagelinaya alxaqa waa ahagelinaya wayaskatuhu yani maarata ahagelinaya oo min alkufri gaalnimaa walfusuuqi faasiqnimaa waalisyaana isyaana intaas hor midna samayn maayo n mabuubkiisa man facala abair qofka kabaa'ir waaweyn sameeya oo asara calayha ku adkaysta walam yatub min aan ka toobadkeenin faina allaha alla yubkidu minhu dalika arrinta alla waa u cadhoonayaa kamaa yuxibu cabdahu lmumin sida addoonkiisa muminka u jecel yahay oo yuxibu uu jecel yahay minhu aggiisa addoonka xaggiisa maa yafcalu min alkhayr wuxuu samaynayn uu jecel yahay id xubhu jacaylkiisa lcabdi addoonka uu jecel marba inta uu leegyahay iimaankiisu iyo cabsidiisu ayaa jacaylka ilaahayna imanaya qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum اllah warkaafahantasoma marka halkan wuxuu leeyahay qofka kabaa'ir sameeya oo dunuubta sameeyo aan ka toobadkeenin alla wuu cadhoonaya sida qofka ilaahay jecel ee acmaasha uu samaynaya ee khayrkaana dee ilahay waa jeclaanaya oo maarata de qofkii khayr sameeye wanag sameya waa la jeceliya qofka xumaan sameya waa nacaya markaadiyo goor addoonka jacaylka la jeclaado oo rabbi uu jeclaado muxuu khuduucayaa muxuu khuduucayaa marba intahe taqwa jira in akramakum cinda allahi atqaakum waman danna qofka maleeya anna dunuuba dunuubta laa taduruhu dunuub waxba dhibi mayso qofka yidhaahda likowni illaahi yuxibuhu alle ahaanshihiisa yuxibu inuu jecel yahay maca israarihi calayha ay cala dunuub isagoo dunuubtii ku adkaysanaya ku dhegan kaana wuxuu ahaa bimansilati man mid booskii buu taagan yahay zacama sheegtay anna tanaawula sumi suntaoo la caboo la qaato laa yaduru waxba dhihi mayso maca mudaawamatihi calay isagoo daa'imaya sunta cabitaankeeda wa cadami tadaawihi minhu aanuna iska dawaynaynin sababtu maxay tahay waa bisixati masaajihi aniga masaajkayga naftaydu caafimaadkaaga aad wanaagsanoo sunta xitaa haddaan cabo o iska dawaynin waxba ima yeeshe waa mid yidhi o kale ka dhiganta saas waa tusaale muhiima macnaha wuxuu leeyahay ninka dunuubta ku dhacaya ee macaasida samaynaya ee haddana leh aniga macaasida waxba ima yeelayso oo iimaanka halka ay taagan waa murjiada mogta kaasi wuxuu ka dhigan yahay ninkii intuu koob suna cabbay oo iska cabbay markasta oo sunta de may tahay intuu marba sun iska cabba yidhaahdo anugu iska daa'imaya anugu sunta haddaan iska cabo masaajka saxad xagga maaragtay caafimaadkayga jirkayga iyo waxaanay nin aad maaragtay caafimaadkiisu u wacan yahay marka aniga waba ima yeesha baashaydaba kaas ka dhiganta waa beer marka hore ku dhufto ayaa xagga akhira loo taxaabaya janaasadiisa qaada sunbacba qofkii waa fahanti sooma marka sunta waa loo dhinta somaalt dunuubtana dee waa cadaab baa lagu galaa soo wadax maalkaas marka wuxuu yidhi walow tadabara axmaqu marka kaas waxay ka dhigan tahay anigu ilaahay baan jecelahay laakiin dunuubteedu haddana e ya dunuubteeda waxba yeeli mayso anugu ilahay waan jecela ado mar haddaan jecela ilaahay waxba yaanan daaca samayni e duuntu dhib male jannadana waa iska duduuranaya macnahaasuu socdaa taasu markaa tusaaa ku bixinaya kuwa noocaa odhanaya marka wuxuu yidhi walow tadabara alaxmaqu doqonku hadduu ku tadabburo maa qasa allah waxaa ilahay ka sheekeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu kaga sheekayey min qasas alambiyaa ambiyada qisaskoodii iyo wamaa jara lahum wixii u dureere u yimi oo min atawbati walistikfaar ah toobadkeenka iyo ambiyada iyo wamaa usiibuu bihi waxa lagu asiibay oo min anwaaci ilbalaa dhibaatooyin ah alladii fiihi uu ku sugnaa tamxiisun lahum iyaga in la tahirayo oo la kala hufayo iyo wa nadiifin bixasabi axwaalihim calima wuxuu ogaanaya bacda darari dunuub dunuubta qaarkood inay dhib leedahay buu ogaanaya biasxaabi asxaabteeda u dhib leedahay walow kaana habaada shakhsigaasi arfaca annaasi maqaaman dadka ka ugu maqaam sarreeyba ha ahaado oo dee ambiyadu sakaa'irudunuub waa ka dhacay oo nabiyu llahi waxaa la leeyahay maxaa la yidhi facasaa aadamu rabbahu faqawa subaa waxaa la yidhi uma ijtabaahu rabbu fataaba alayhi fataaba alayhi uma hadaa soma hada rabbi ilahay barya rabbi ini alamtu nafsii rabbi inii dalamtu nafsii faغfir lii faغafara lah inahu alkafuur raxiim marka waxa weeyaan dee dunu ambiyadii baa saasa ah. oo maqaamkooda u sarreey markay wax ku dhaceen oo khalaad ka dhacay ilahay u noqonaya ilahay u dhaafaya marka iyagu xaggay joogaan fa ina almuxiba lilmakhluuqi qofka jecel makhluuq idaa lam yakun caarifan haddaanu ahayn mid yaqaana bimaslaxatihi kaa uu jecelyay maslaxadiis haddaanu aqoon walaa muriidan laha yaani mid maslaxa u doonay aanu ahayn bala yacmalu uu ku camalfalayo bimuqtada alxubbi bale laa yacmal aanu ku camal falayn bimuqtada alxubbi xubbigaas wuxuu keenayo wain kaana haba ahaado jahlan wa dulman jahl iyo dulmiba ha ahaadee kaana daalika arrinkaas wuxuu ahaanaya saban buu ahaanaya libukdi maxbuubi lahu qofkuu jeclaa inuu naco wa nufuurihi ka cararkiisa canhu xaggiisa u cararo bale saban buu ahaanaya licuquubati uu ku ciqaabo waataynu hadeer soo marradoo kale oo markaa wuxuu leeyahay qofkii muxibbiga ahaa hadduu qof jecel yahay laakiin inuu jaahil ka yahay se ula macaamilo waa baal doqonina ka badatay sula macaamilo garan maayo waxa uu jecel yahay garan maayo waxa weye maslaxadiisa ka shaqayn maayo markaa dhibaato ayuu ka shaqaynayaa jacaylku wuxuu keenaya hawshisa qaban maayo waa jahal iyo dulmi aan arrintaa keenaya arrintaasi waxay keenaya sabab inay noqoto in loo cadhoodo oo la ciqaabo waa fahanti soo ma tusaalaha markaa muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa qofkan addoonka haddii makhluuqi dhexooda caynkaa noqotay fabilwlaa laa yafcalu maca rab alaade saa lama sabiya haddiiba addoonkii aad saaxiibka ahaydeen isku xunaydeen haddii uu hagaajin waayo xiidhkiina ku xumeeyo ay ka dhaarayso in markaa la naco ama la xumeeyo allahna subxaana watacaala dee waan jecelahay waa tacsir ilaah wa anta tudhiru xubahu hada alcamri fi lqiyaasi shaniicu low kaana xubuka saadiqan la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu marka arrintaasina waxa weeyaan dee wax saxa maaha وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوقه وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة marka weli wuxuu sii wadaa dawaaiftii luntay cibaadada ka luntay wakaiiru in badan oo min asaalikiina saalikiinta hadiyo goor sheekhu kitaabkiisa laba nooc buu ku sheegaado saalikiinta caadi kuwa waddada ilaahay haya oo alla yaqaanka ama suufiyada suufiyadana saalikiinta wuu ku sheegaa marka hadda saas ku socdaa wakaiiru in badan oo min asaalikiina kuwa suufiyada ee wadada hayaan ilan qudhada ilahay baanu caabudaynaayo sala kuway qaadeen fii dacwa xub sheegashada ilahay jacaylkiisa anwaacan bay u qaadeen oo min aljahli biddiina noocyo badan oo jahl ay diinta kaga sugan yihin bay u qaadeen oo muxuu kala noqonaya ima min tacaddaa man tacaddaa xuduud allah mid ku xadgudda ilahay xuduuddiisa wa imaa min tadyiici xuquuq illah ama wuxuu noqonayaa mid lumiyey maxay ilaahay subxaanah wa tacaala xuquuqdiisa soo ma aragtid wa imaa eh, man iddacaa ya man iddacaa mid sheegtay addacaawa albaaطila sheegasho baaطila allatii taasoo laa xaqiiqata laha aan xaqiiqo lahayn waa ka qowli bacdihim barhkood odhahday yidhaahdeen ayu muriidin lii mid kastoo ardagayga ah oo tilmiidkeeda xerigowga ah oo taraka ka taga finaari naarta axadan caahad naarta kaga tago aan ka soo saarin fa bari u min beri baan ka waxyaabaa ku hadlay waxaan caadi ahayn waa nimankan soo fogaadeen marka waxay gaarayaan marka qaarkood inay darajatululuhiya sheegtaan marka nimankaasi wadday qaadeen waddo maaragtay aad u khatara oo lagu lumay oo bahgooyaa bay qaadeen oo waxay noqonaysaa jahligaasi mar xuduudda ilaahay bay ku xadgudbayaan mar waxa weeyaan xuquuqda ilaahay bay lumaynayaan mar waxa weeyaan waxay sheeganayaan wax baatil awooddaanay u leh waa sida kan muriid waxaa layahay muriidku sidiisaba waa sheekha dariiqaha ninka ku xidhan baa muriidkiisa ah ee saa ku xidhan wadiga ka qaadanaya oo manhajkiisa ku socda muriid la yidhahdaa marka ayu muriidin lii muriid kastoon leeahay marka nin kastaa wuxuu ku amran yahay oo muriidkayga ah inuu dadka naarta ka cafi karo marka ninkii naarta cidu daayey oo ka saari waada beri baan kahay buuri oo taa maxay tahay asqaru muriidihi kuwa u yara ee muriidkiisa ay inuu darajat uluhiya inuu gaadhsiiyo rabbi awooddiis leeyahay adow naartaba u ka jafkao marka kufriga uu ku gaaloobay arrintaa waxaa kaloo ka sii daranba inuu xitaa aaminay gaaladaba naarta in laga jafayo oo ngaa naara naartu inaan gaaladu ku raayin laga soo saarayana meesha waa ka muuqataa de soo maaragtid oo muriidka waa kii lahaa markaa cabdiqaadir u tiirinayeen muriidii tamasak bi wa kun bi waafiqan liaxmiika fi اdunya wa yowma alqiyaamati muriidkaygiiyo tamasak bi qabsa yaa igu dhega ya maxaad ii samaynaysaa eh, si aan ku ilaaliyo liaxmiika fi dunya adduun wa yowma alqiyaamati addunya akhirana aan ku ilaalinaya so maarata marka waxa wey muriidku waa kaasoo wuxuu yidhi wuxuu ku rabaa inuu dadka naarta ka saaro markaasaa wuxuu yidhi faqaala aakharu midkaana wuxuu yidhi ayu muriidin lii muriid kastoo aniga ii sugan oo taraka ka taga axadan axad ka taga min almuminiina muminiinta ka mid a yadkhulu inuu galo annaar naarta inuu galo uga taga faalaaminu beriun beri baan kaa kahay muminiintana waa in laga ilaaliya ina aana gelin naarta sortaaga marka waxaan rabaa in laga celiya naarta qof kastoo mumin ah waxyaabahaas o dhamina de waxay u eg tahay dee khutuuradeed aad ba wad fahmaysa in lagu sharxiyo ma baahnin falawalu ka hore waa kee kaasi yaa naarta cid laga tanki yidhi oo halaga jako waxay ku jira gudaheeda halaga saaro falawalka hore jacala wuxuu ka yeelay muriidahu muriidiisa wuxuu ka yeelay yukhriju inuu saaro kullu man fi naar waxa naarta ku jiro dhan inuu ka saaro ayuu kaa amray oo markaa dee halkaa waxaa ka soo baxay wax yaab loo ictiqaad khatarah oo gaaladaba in laga jafaya naarta waani ka labaad oo maxay ah muminiinta qofkii mumin qofkii u daaya naarta inu iska hortaaga baashayaa la gelin marka ninka iska hortaaga iska hortaagi waada beri baan ka hay waa in laga ceshaa oo geli meesha waani labaad jacala wuxuu ka yeelay muriidahu muriidkiisa yamnacu inuu u diido ahal kabaa'ir dadkii muminiinta kabaa'irta ku dhacay min dukuuli naar inu ku cesho oo naarta markaa looma ogolay iyaguna inay galaan taasina waxay ka hor imanaysaa shafaacatii liahli kabaa'ir min ummatii oo dad badan ahlu kabaa'iri muminiinta naarta inay gelaya laga saarayo waana ku waanayn waxaasoo dhan markaa dee awooddi ilahay baa la siiy subaarat wayaquulu bacduhum barkood waxay idhaahdeen idaa kaana yowma alqiyaama hadday maalinta qiyaamo ahaato nasabtu khaymatii taambuugaygii waxaan ka taagay calaa jahannama jahannama korkeeda ee taambuuggaya ka dhisanaya buuri xataa laa yadkhula axadu saan cidba u gelin naartaba waan ku duldegay buuri saydaba intaan hawada ka soo degey baarashuudi waxba ku so degey malaha naarta korkeeda bu halkaa intuu degay buu leeyahay bal car waa ninka markaa meesha galaba meesha waan ku degayba naartiiba soo oo dee waxa weeyaan rasuulkan wuxuu noo sheegay yu'taa bijahannama ayaa la keenaya yowma alqiyama maalinta qiyaame iyadoo lahaa sabcuuna alfa zimaam maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malak sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo hoggaan iyadoo wataa la keenaya goobta markaasaa waxaa hoggaankii walba toddobaatan kun oo malag gacanta ku haya oo miskiinka yare iska nacnacaley shaydaanka ah, ee kule taambuug meesha ka dhisanaya taambugaag aggu jo ku qaadi ya kaymadaada yar aggay joogtaa lagu kala meeshan malaaig baa ka shaqaysanaysa iyo wade dibaata meesha ka taagan wax caadi maha inxiraafka qofka hadduu gala maogtahay wax laga sheeka kara maa dee kii lahaa maogtahay anaa kuntu raaci dabiixa fidaa'ahu wama nazla kabshaan ila bifatwati anaa kuntu maca yacquuba fii kashwi caynihi wama bariat caynaa ila bitaflati de waaas ka sheekan mota waas wuuu leey waa cabdiqaadir baa saare oo anaaba dee maaragtay dabiixa ninkii ilaaliya anigu ahaa oo anigaa markaa fidyadiina keenay arigii neefka wankii la qarayna meesha keenay oo isha markii lagu tufayey tufitaankii uwa indhaha ka siiyey yacquubna hawlaa iga ahayd marka adduun iyo aakhiraba nimankan suufiyadu bawr bay sheegteen marka wax sahlan maaha ictiqaadkooda iyo daalka nimankaas aaminsan yihiin wax laga sheegan kara maaha marka halkaan ku khatina wuxu uhi wa amhaalu daalika ayaa waga dhaafta wati wa amhaalu daalika arrintaas tusaalayaasheedu oo min aqwaali ah alatii taasoo tuaru laga soo guuriyey can bacdi اlmashaayikh mashaayikhda qaarkood almashhuurina caanka ah wahiya imaa kadibun calayhim ama been bay korkooda ku noqonaysaa wa imaa halaطun minhum ama waa halad ka dhacay oo hadda hadalkaaynu sheegayna shek abdiqaadir jiilaani loo aanaynayo dee suuragal maa inu sheegay waa kadibun calayhim ama been abuur lagu been abuuranayo wa imaa halatun minhu tashaduxaad iyo waxyaaba qalad oo ka dhacay ayuu noqonayaa halkaan ku deen bilahi towfiiq